alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayb bima istadala lmusanifu raximah llahu tacaala calaa ana arajaaa cibaada min alcibaadaat fahimtum الsuaal ayb irfacuu aydiyakum tafadl man kana yarjuu liqaءa rabih falyacmal camala صaalixا walaa yushrik bicibaadati rabihi axada jazaaka allahu khayra ayib maa wajhu dilaalati alaaya calaa ana calaa kowni arajaai cibaada min alcibaadaat aye aayaddu say u tusinaysaa alrajaa inuu yahay cibaado aye dhaksada de dhaksada deji adugu adna deji adna deji gaasaan rabaa ragaa xaggaa dambe fadhiya aayaddan sidaad ugu daliishan kartaa alrajaa inuu yahay cibaado ay gaasaan doonaya surx ya rijaal iqsade aye xaggan xaggan charge ka rasmen soo imakaad diirteen soo sax way bari baqaha ka rawa bari baqaha ka raw ma maqasha aki barigaad fadhidaana dee beriga baqaha ka ilaaliya galbeedku idin jebine haye fadal kaasuu ilaahay idin diray in allaha wacada hawaab caleyh ilaahay qofka rajeeya ajar buu u ballan qaaday soo ma kulu maa wacada allahu calayhi alajra fahuwa cibaada lianna hada yadul calى ana allaha yuxibu ilan waxaanu jeclayn ajar iyo abaalmarin kuma bixiyo wanaagsan soo ma mar hadduu ilahay ajar ku bixinaya waxataas daliiluta ilahay inuu jeceliy ayib jazaka allahu khayra ma huwa arajaau lugatan arajaau lugatan haye waa idinka idinkay maanta idin dul taal fadal maya cabdisalaan ma ma aha adiga adiga maa cabdisalaan yaa kale fadl التوقع والأmل فريd waay ma huwa الرajاء شharcا oo idinka weli raggaa idaaya raggaas doonaya maanta haye haye fضل توقع العبد xusuula almarguub haye dhamaystir maash ku celi xusuula marguubihi fi lmustaqbal maca alakdi bilasbaab jazaka allahu khayra ayib su-aal mataa yakunu raja hal yakunu rajaau cibaada calaa kuli xaal yaa ka jawaabaya fartaagni ka jawaabayo laa iyo nacamtoona lama baahne haye hal irajaau cibaada fi kuli xaal may xagga dambe xagga dambe tafadal ragga haddii su-aale la weydiin waayo soo ma ogid way way basayaane dabkii baa basay ma maqashay xaaladna cibaadadu noqdaa xaaladna cibaado maaha sax yaani waa min alafcaal almuxtamila cibaada maxda maaha sida salaadoo kale salaadu marna cibaaday noqotaa soo marna cibaado ma noqoto mar walba waa cibaado haddii ilaahay loo tukadana waa cibaado lilah haddii kalena waa shirki lakin rajaagu sidaa maaha ayib mataa yakunu mataa yakunu rajaau cibaadatan arajaa goormu cibaado noqdaa haye ida ish ida tadamana gaayat adulli walkhuduuci walmaxaba waaba qaacido guudba wax cibaado noqonaya maba jiraba ilaa arrimaha laga helo jazaaka allahu khayra oo hadduu koobsanayo gaayat adulli walkhuduuci walmaxaba ayib arkaan العibaadة arkaan العibaadة raggu maxay qabanayaan de idinka maha ragga hadda ma sheegeynay rag baa iska fadhiya meesha arkaan العibaadة fadl الkhوف والرajاء والمaحabة صح waxaynu hore usoo dhiganay aayad saddexdu ay ku wada jiraan oo loo daliishaday in saddexdaasi cibaadada tiirar u yihiin oo la-aantood qowl iyo ficiltoona aanu cibaado noqonayn aye anta min galbeed walaa min bari min galbeed ah tafadal ayib aye ulaaئika اladina yadcuuna akmil may ybtaguuna ilى rabihim اlwasiila ayuhm aqrabu wayarjuuna raxmatahu yakaafuuna cadaaba jazaka اllahu khayra galbeedku ciyaar maaye haye aayaddaas say u tusinaysaa yaa ka soo saaraya saddexa rukun aayaddaas ado ku noqon mayse tafadal a a waa cibaadadii ulaaika aladiina yadcuuna waa cibaadadii soo ma saddexdii baan kaa rabaa maxaba khawf iyo raja a ulaaئika aladina yadcuuna maxay tusinaysaa la tdhab ilى اqawaacid الأربع naحnu fi ثaلaثaة الأصuل kalaamuna fi arkan العibaadة اsتkrج arkan العibaadة min hadi الآية a rajاء rajaagii me yarjuuna raxmatahu waa rajaagii haye kuwii kale dee dhaksade soo saar yakhaafuuna cadaaban waa khawfkii ayna almaxaba tafadal ayna almaxabatu fi اlaaya haye a yadcuuna maye meel kalenu sheegnay haye yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ibtigaa waxay doonayaan oo ay qalbiga ka doonayan maana qofkuna wuxuu sidaa u doonaa un shay u jecelyi ayib ma alfarqu bayna alrajaa waalragba waa su-aal alraja iyo alraqba maxay u kala duwanyihin aan idiin soo koobay shalay taasi wax la garan waayo maaha nin meeshay ku cibaabina haye alraja waa amc raqbaduna waa alab marka raqbadu waa rajaaga maxay u tahay baynu idhi farac waa hamarat raja mayna odhan waa midhihii rajada waa rajo camal la socdown iyo alab doonis la doonayo o lagu dadaalayo wixii la rajeynayay waa intaas waadix ma alfarqu bayna alkhawf warahba alkhawf iyo araba maxay u kala duwan yihin alkhawf iyo alrahba ma garanaysaa ya alrahba maxay ahayd ya alkhawf lmuhmir ma almaqruun bicamal sax maxay u kala duwayen marka khawfka iyo khawfka iyo rahbada athamaraة اlkhawf soo ma waa midhihii baqaha oo ah haye farac bay ka tahay yani waa noocu min anwaaci alkhawf alrahba sida alraqbaba ay u tahay nooc min anwaaci alraja marka waa noocee khawfka noocee baa la idhaahdaa rahba alkhawf almaqruunu bilcamal almuhmir lilhuruub min almakuuf waa khawfka camalka ula socdo yaana wixii laga baqanaya in laga cararo waa tahay hal اkhushuuc cibaada mufrada murakaba khushuucdu aye murakaba yanaa waxay ka koobantahy qaybo maxay ka koobantahy khuduuc iyo sakiina tadalul almaxaba altacdiim alkhashya ayb jazak اllah khayr ibnu taymiyana wuxuu kusoo ururiyay alkhushuuc yatadamanu macnayeyn altawaaduc wاdul iyo alsukuun wa aلطumaniina alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllahi wعalى alihi وaصxaabihi أجmaعin qala raximah اllahu tacalى wdaliil اlkhashyati qowluhu tacaalى falaa tkhshawhm wاkhshawnii musanifku raximah allahu tacaala halkan wuxuu kaga hadlayaa cibaadada la idhaahdo alkhashya waxa u daliilo buu leeyahay khashyadu inay cibaado tahay adaliilu calaa ana alkhashyata cibaada min alcibaadaat qowluhu tacaala falaa takhshawhum haka baqina wakhshawnii aniga iga baqa manaa mushrikiinta haka baqina ka baqa allah subxaana wa tacaala idinka hiilinaya iyagana hoojinaya alkhashya fi luqati اlcarab waa alkhawf alkhashya alkhawf waa isku mid sida uu yihi alkhaliil bn axmed alfarahidi fi kitaab اlcayn alkhashyaة alkhawf wاlficlu khashya yaksha kadalika ibn اlfaris fi mucjam qahiis luqasna wuxuu yihi falkhashyatu alkhawf marka luqa ahaan alkhashya waa maxay waa alkhawf خاص waa nowcun khaasun min anwaaci alkhawf oo sida alrahba ay uga mid ahayd noocyada khawfka alkhashyana ay uga mid tahay noocyada khawfka fahiya alkhawf aladi yashuubuhu tacdiim alkhawf aladi yashuubuhu tacdiim wa macrifat lima yukhaafu minhu alkhawf aladi yashuubuhu tacdiim waa baqaha uu ku barxan yahay ee uu ku guda jiro weyneyn iyo waa macrifa garasho la garo limaa yukhaafu min waxaan laga baqayo walihaada bay idhahdaan ahlucilmiga qaarkood khashyadu waa alkhawfu almaqruunu bilcilm waa baqaha uu cilmi la socdo cilmi maxay loo leeyahay cidda laga baqayo cilmi loo leeyahay culimada saa sheegtay waxaa ka mid a ah, alraagib fi mufradaati gariib اlqur'an alkhashyatu khawfu yashuubuhu tacdiim wa akharu ma yakunu dalika can cilmi bima yuksha minhu u yihi alkhashya waa baqaha weyneyni ay la socoto cidan laga baqayo la weyneynayo walihaada baqaha aad ka baqayso waxaanad weyneynahayn khashyo lama odhanayo inta badanna waxaa khashyo lahi marka baqaho uu ka dhasho aqoon loo leeya waxaan laga baqayo walidalika khusa alculamaau biha fii qowlihi ama khasa alculamaa biha fi qowli inama yaksha allah min cibaadi lculamaa oo khashyada ilaahay wuxuu ku gaar yeelay culimada maaha dadka kale inaan ilaahay ka baqin laakiin khawfu alculamaa min allahi subxaana wa tacaala waa can cilmin baqaha culimadu ilaahay ka baqaan waa baqa ka dhashay cilmi ilaahay bay aqoon u leeyihin magacyadiisa iyo sifaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa iyo aayaadkiisa marka maxaynu ihi khashyadu waa maxay alkhawf aladii yashuubhu tacdiimu macrifatu lima yukhaafu minhu waa baqaha uu la socdo weyneyn la weyneynayo iyo baqo laga baa ah, waxaan ujeedaa garasho la garanayo kan laga baqayo haddaad iska soo gaabsato tidaahdo waa alkhawfu can cilmin waa baqaha cilmi ka dhashay limaa yukhaafu minhu cilmi loo leeyahay ka laga baqayo kaasaa la dhahdaa khashya aayaddan u daliishaday musanifku raximah llahu tacaala wajhu dilaalati alcaaya cala ana alkhashya cibaada waxa weeye ana allaha naha lmuslimiina can khashyati lkufaar wa amarahum bikhashyatihi waxdah ilaahay muslimiinta wuxuu u diiday gaalada inay ka baqaan waxaanu amray inay allah oo qura ay ka baqaan wallahu laa yamuru ila bima yuxibu wayarda ilahay addoomihiisa wuxuu amraa wuxuu jecelyo raalli uu ku yahay kulu maa yuxibuhu llahu wayardaahu fahuwa cibaada wax kastoo ilahay uu jecelyo raalli uu ku yahy waa cibaado marka fii hadihi alaaya amru llahi bikhashyatihi wamr llahi bاlficli yadul calaa anahu cibaada ilaahay wuxuu amray in isaga laga baqo wakshawnii buu yidhi amarka ilaahay ficil addoomaha u amraano wuxuu u yahay inuu ficilkaasi yahay cibaado yahay wakadalika madaxa allahu faacil اlkhashya ilaahay wuxuu ammaanay kuwa ficilkaa khashyada la dhahdo la yimaada weliba ilaahay ku gaar yeela wa madxu llahi lilfaacil daliilu calى ana ficlahu cibaada ilah wuxu uhi aladiina yubaliguuna risaalaati اllahi waykshawna walaa yakshawna axada ila اllah marka marka le walaa yakshawna axada ila khashyat lcibaada baa loo jeeda khashyada cibaadada ah baa loo jeeda wakadalika ilaahay malaaigta wuxuu ku ammaanay inay ilaahay ka baqaan whm min khashyatihi mushfiquun ay xadiiruun baqaha ilaahay ka baqayaan awgii waxay ka digtoon yihiin inay ilaahay caasiyaano deetana ciqaabka ilaahay u ku dhaco waxaa kaloo ilaahay uu amray in kelidii khashyada loo sameeyo atakhshawnahu faallaahu axaqu an takhshawhu in kuntum muminiin ajarna ilaahay waa u ballan qaaday kuwa cibaadat lkhashya la yimaada in aladiina yakhshawna rabbahum bilgaybi lahum makfirat wa ajru kabiir kulu wacada allahu calayhi اlajra huwa cibaada wax kastoo ilaahay samayntiisa uu ajar ka ratibayna waa waa cibaada wey marka khashyada cibaadadaahi khashyat lcibaada waa tee taa uu la socdo altadalul walkhuduuc walmaxabatu lilmakhuufi minhu maa macnaheedu cid kasta oo laga baqo in la caabuday yuqaalu fi xukmi اlkhashyati ma qiila fi xukmi اlkhawf khawfka soo maynaan sheegin inuu u qaybsamo khawf tawxiida oo cibaado ah lilahi khawf shirkiya khawf muxarama dee khashyadana tafsiilkaasun baa gelaya ila waa nooc min anwaaci khawf waa noocyadii khawfka mid ka mida un marka axkaam cusub iyadu yeelan mayso ilaa axkaam alkhawf marka halkan waxaynu ka fahanay arahaba walkhushuuc walkhashya inay u noqonayaan ila cibaadat اlkhawf lakin kulu waaxida tamayazat bishay mid kastoo saddexdan ka midii waxbay la gaar tahay oo aslu lkhawf ay dheer tahay ida اqtarana alkhawfu biاlcamal fahuwa rahba khawfka markuu camal raaco muxuu noqonayaa khawfka rahba waida اqtarana biاlcilmi wالtacdiimna fahuwa khashya ida اqtarana alkhawfu biاlcilmi wالtacdiim fahuwa khashya haddii khawfka ay la socoto weyneyn iyo aqoon loo leeyay cidda laga baqanayna muxuu noqonaya khashya waida اqtarana bاlkhuduuci wالtadaluli wالsukuun fahuwa khushuuc khawfka ida اqtarana bاlkhuduuc wالtadalul wالsukuun fahuwa khushuuc taasina waxay noo caddaynaysaa alrahbi iyo alkhashya alkhushuuc inay yihiin dhammaantoodba min anwaci اlkhawf qaala raximah اllah wadaliilu اlinaabati qowluhu tacaala waaniibu ilaa rabbikum waaslimuu waxaa u daliila inaabadu inay tahay cibaado aayadda ilah uhi waaniibu ilaa rabbikum waaslimuu lahu alinaaba fi lugati اlcarab waa arujuucu ila shay maratan bacda mara waa shayga in loo noqdo marar kala dambeeya alrujuucu ila shay maratan bacda mara sharcan waa maxay inaamadu waa alrujuucu ila allah bitawba alrujuucu ila allahi bitawba waliqbaalu calayhi biaaca wa arujuucu ila llahi bitawba waliqbaalu calayhi biaaca waa in ilaahay loo noqdo oo loogu noqdo in la toobad keeno dembigii addoonka ilaahay ka fogeeye uu ka soo noqdo addoonku oo ilaahay toobadkeenu ugu soo dhowaado iyo waliqbaalu calayhi biaaca markuu toobad keenana inuu ilaahay qaabilo oo uu ku qaabilo addeecis ilahi u adeecayo maanaa cibaadaadii khayr inuu kordhiyo cibaadaadii khayr towbadda horteed aanu samayn jirin tawbadda dabadeed inuu sameeyo halkaa waxaynu ka fahmi karnaa inaabadu inay tahay noocun min anwaaci tawba waa tawba khaasa oo alinaabatu waa bimacna tawba lakinaha akhasu minha way ka khaasaysan oo sifaad bay towbadda dheertay waa tawbat maca iqbaali ilى اllahi bاaaca towbadu soomay ahayn nadm calى اdembi waiqlaac canhu wacasm calى an laa yacuuda ilayh inuu dembigii ka murugoodo ou ka fuqo u ka go-o go-aansadana inaanu dib ugu noqon soo towbaddu intaa may ahayn markuu intaas sameeyo hadii cibaadaadkiisu ay halkii hore un ku joogaan fahuwa taa'ibun bas oo taaibun dembiguunbuu ka soo noqday laakiin wax cibaadeen muu kordhin soo waadix ma wa in aqbala cala aacati bacda tawbana fa hadihi inaaba markuu dembigii ka murugooday ee uu ka go-ay ee uu go'aansaday inaanu ku noqon ayuu cibaadaad kordhiyey cibaadaad aanu hore u samayn jirin ayuu siyaadiyey maxaa la odhanayaa taas waa inaaba marka alinaabatu nawcu min anwaaci atawba wa atawbatu maca aliqbaali cala aaca maala khamri waa cabi jiray uu ka murugooday arintaa uu iska daayay wuxuu go-aansaday inaanu ku noqon cibaadaadkiisina halkii unbay ku joogaan ma haadihi taasi waa maxay tawbatun khamriguu cabi jiray uu ka murugooday wuxuu go-aansaday uu ka joojiyey wuxuu go-aansaday inaanu ku noqon cibaadaadna uu bilaabay soom sunno ah qur-aan akhris dikri ilaahay cibaadad waajib hore u dayici jiray buu qaabilay maa haadihi inaaba idan inaabadu waa maxay aliqbaalu cala aacati bacda tawba saas weeye ayib inaabada markaa cibaadadaahi waa taas waxaanay leedahay arbacata arkaan oo ibn اlqayim wuxu uhi wahiya tatadamanu arbacata umuur maxabatahu wاlkhuduuca lahu wاliqbaala calayhi wاlcraada cama siwah almaxaba walkhuduuc waliqbaal walicraadu canmaa siwa afar arrimood bay koobsanaysaa inaabadu awalan jacayl oo iqbaaluhu cala aaca wuxuu tusinaya inuu ilahay jecelyihi iyo alkhuduucu lahu ilahay inuu khuduucu u dulloobo waliqbaalu calayhi inuu ilaahay qaabilo oo qalbigiisu xagga ilahay u jeesto walicraadu camaa siwa cidda ilaahay ka soo hadhay inuu ka soo jeesto falaa yastaxiqu isma almuniib ila man ijtamacat fiihi hadihi alarbac magaca muniib xaq uma laha ilaa qof afartaasi ay ku kulmeen mooyaane wa tafsiru salaf lihadi lafdan yaduru calaa dalik inaabada tafsiirka ay salafku siiyeen afartaasuu ku wareegaya marka arkaan linaaba maxaa baynu nihi maxabatuhu wاlkhuduucu lahu wاliqbaalu calayhi wاlcraadu cama siwa ayib aayaddan wajhu dilaalati hadi laaya cala ana alinaabata cibaada aayaddani waxay naga tusinaysaa inay inaabadu cibaado tahay waxay ana allaha amara biha fii qowlii wa aniibu ilaa rabbikum ilaahay wuxuu amray addoomaha inaabada lafteedu amray waa ka yihi wa aniibu ilaa rabbikum kul ma amara allahu bihi amra iijaabin aw istixbaabin fahuwa cibaada wallahu laa yamuru ila bima huwa maxbuub wa mardiyu lahu il adooma wuxuu amray wuxuu jecel u raalli ka yahy wakulu maxbuubin lilahi fahuwa cibaada saasay inaabadu ku noqonaysaa mid ku jirta xadkii cibaadada weji kalena aayadda waa loo dl looga deliishan karaa inaabadu inay cibaado tahay wma fiiha min bayaan illahi anaha waaqiyaة min cadaab illah oo ilaahay aayadda wuxuu ku sheegay marka aayadda la dhamaystiro inay inaabadu qofka ka ilaalinayso cadaabka ilahay min qabli an yaأtiyakum اlcadaabu uma laa tunsaruun aniibu ilaa rabbikum waaslimuu lahu min qabli an yaatiyakum اlcadaabu uma laa tunsaruun marka wejiga labaadna waxa weeye ana allaha akbara anaha waaqiyat min cadaab illah wma kana waaqiya min cadaab illah huwa cibaada waxaa addoonka cadaabka ilaahay ka ilaaliya waa maxay ficilkiisaah waa cibaado weji saddexaad baa ku jira aayadoo ah nisbat linaabati ila allah inaabada ilahay baa loo tiiriye maxaa la yidhi ilaa rabbikum udcu ilaa sabiili rabbika bay lamidta ficilkan haddii ilaahay loo idaafeeyo la dhahdo rabbigaa addoono waxaa u samee rabbigaa waxaa u samee hadduu ilaahay idhahdo maxay daliil u tahay taas ana hada alficla cibaada kadalika ilaahay wuxuu sheegay inaabadu inay tahay ficil wanaagsan oo addoommo ilaah wanaagsani ay sameeyaan dalikum llahu rabbi caleyhi tawakaltu wa ilayhi uniib nebigana ducooyinkiisa waxaa ku jirtay wa ilayka anabtu nabiy llahi ibraahimna wuxuu ihi rabbanaa calayka tawakalna wa ilayka anabna nabiy daawuud wadana daawuudu anama fatannaahu fastakfara rabah wakhara raakica waanaab nabiy llaahi sulaymaan waalqaynaa calaa kursiyihi jasada uma anaab wahaakada nabiy llaahi shucayb wma twfiiqii ila bilah alayhi tawakaltu wa ilayhi uniib adila tusinaysa inay cibaado tahay aada bay u tiro badanta bal ilaahay subxana wa tacaala wuxuu sheegay inay ka mid tahay asbaabta jannada lagu galo wauzlifat iljanatu lilmuttaqiina gayra baciid hada ma tucaduuna likuli awaabi xafiid man khashya araxmaana bilgeybi wajaaa biqalbi muniib inaabada markaa w qeexnay luqatan waa maxaynu idhi alinaaba arujuucu ila shay marata bacda mara sharcanna waa maxay inaabadu arujuucu ila llahi bاtawba wاliqbaalu calayhi bالطaaca musanifku kumuu sheegin kumuu darin cibaadaadka halkan uu ku sheegay towbada sababtu waa maxay iktafa biاlinaaba wuxuu ku kaaftoomay inaabada lianna alinaabata tawbat wa ziyaada inaabadu waa towbad iyo iyo dheeraad waay qaala wadaliilu isticaanati isticaanadu inay cibaadatahi waxaa u daliila qowluhu tacaala qowlka ilaahay uu yidhi iyaaka adigoo quraanu nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adoo quraan nastaciinu kaalmaysanayna wafi lxadiiina waxaa ku jirta ida stacanta haddaad cid kaalmaysanayso fastacin billaah ilaahay kaalmayso alisticaana fi luqati lcarab waa alab lcawn muطlaqا waa in kaalmo la dalbo waxaa kaalmada loo dalbay cidda la kaalmaysanaysa la kaalmaysanaya cidday doonaysa baa noqotay alisticaana waa maxaa baynu nihi طalabu alcawn waa ka ilaahay yihi istaciinuu bالصbr والصلاة sharcanna macnaha ay ku leedahay luqada macnaha ay shareecada ku leedahayna kama foga waa طalb اlcawni bitadaluli wakhuduuc طalb اlcawni bitadaluli wakhuduuc isticaanada cibaadada wey طلب العون بتdلل وخضوع مع الثقة والاعتماad عليه طلب العون بتdلل وخضوع مع الثقة bه والاعتiماad عليه waa in kaalmo laga dalbo cidaa la اsتicaanaysanaya المستعاan bه طلب العون min المستعاan bه bitadalul wa khuduuc oo sida looga dalbayatay si isduleyn iyo khuduucu la socdo maca hiqati bihi iyo kalsooni uu ku kalsoonyahy walictimaad caleyh cuskasho uu cuskanayo marka isticaanadu laba rukun bay leedahay aiqau biاllah wاlictimaadu calayh alisticaanaةu biاllah laba rukun bay leedahay aiqau biاllah wاlictimaadu calayh waxa la idhaahdo isticaano ma jirayso cibaado ahi ilaa labadaa laga helo marka ida alb alcawna min allah iqata bi wاctimaada calayh hadduu ilaahay kaalma weydiisto isagoo ilaahay ku kalsoon oo cuskanaya tala saaranaya oo isticaana cibaada lilaahiya haddii isticaanada noocaasa ilaahay cid aan ahayn loo leexshana oo isticaana bigayr illaahi oo shirkiga sidaynu arki doono marka ibnuqayim wuxuu dhahdaa walisticaanatu tajmacu aslayn hiqatu billah walictimaadu caleyh wajhu dilaalati alaaya calaa ana alisticaanata cibaada waa maxay إyaaka nacbud وإyaaka nastaciin buu yihi ilahay soma wجه dilaalة الآية عalى أna الاstiعاanaةa cibaadة waxa weeye ma fiiha min xasr الاstiعاanaةi bالlah ma fiiha min xasr الاstiعاanaةi bالlah waxaa ku jirta aayadda in isticaanada ilaahay lagu koobay oo wإyaaka nastaciin waxaa ku jira taqdiim almacmuul cala alcaamil oo mafcuulkii oo iyaaka ah ayaa faacilkii oo caamilka ah oo nastaciinu ah laga soo hormariyey wataqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiid اlxasn wixii xaqiisu ah in xagga dambe la mariyo in lasoo horeysiya maxay tusisaa xasriguna waa maxay ihbaat اlxukmi lilmadkuur wa nafyuhu can gayri kaa laga hadlaya in xukunka loo sugo cidda kalena loo diido marka wa iyaaka nastaciin fiiha ihbaatu alisticaanati biاllah wa nafyu اlisticaanati can gayri ilahay in la kaalmaysto ayaa la sugaya cid aan ilahay in la kaalmaystana waa la diidaya wkul ma xasra allah bihi min afcaali اlcibaad fahuwa cibaada kul ma xasra allahu binafsi min afcaali اlcibaad fahuwa cibaada wax kastoo afcaasha addoomaha ka mida oo ilaahay uu isku koobay oo isaga un in loo sameeyo uu sheegay waa cibaado kul ma xasra allahu binafsihi min afcaali اlcibaad fahuwa cibaada qad xasara allahu listicaanata binafsihi markuu yihi wa iyaaka nastaciin macnaheedu waa maxay nastaciinu bika waxdaka walaa nastaciinu gayraka isticaanata cibaada adoo qurun baanu kaalmaysanaynaa cid kale kaalmaysan mayno isticaanadii cibaadada ahayd oo isticaanadan ilaahay uu isku koobay ma isticaano dhan baa maya waa isticaanatu cibaada oo isticaanada aan isticaanatu cibaado ahayn iyadu ilaahay kuma koobna weji kalena waa ku jiraa aayadda oo tilmaamaya isticaanadu inay cibaado tahay wejigaa kale waa maxay nisbatu taqarubi biha ila lmuminiin nisbatu taqarubi biha ila lmuminiin in ilaahay loogu dhawaado muminiinta loo tiiriyey oo muminiintu waxyaaba ilahay ugu dhawaadaan waxaa kamida baa la yidhi alisticaanata bihi inay ilaahay kaalmaystaan wma kana min afcaali muminiina qurba fahuwa cibaada wax kastoo afcaasha muminiinta ka mida oo lagu daray liiska waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado dee waa cibaado waaye labadaa weji ba aayaddu ka tusinaysaa isticaanada inay cibaadata wejiga koobaad oo ah maa fiiha min xasri اllaahi alisticaanata binafsi kul ma xasr allah binafsihi min afcaali اlcibaadi fahuwa cibaada iyo wejiga labaad oo ah ana allaha nasba taqaruba biha ilى lmuminiin in ilaahay loogu dhawaado afcaasha muminiintu ilahay ku daray wma kana min afcaali muminiina qurba fahuwa cibaada xadiidka ida stacanta fastacin biاllah isna siduu u tusinayaa inay isticaanadu tahay cibaado wuxuu u tusinayaa amru nabiyi sal la alay slam biha fi lxadiid nebigu isticaanada soomu amrin uma odhan fastacin billaah weliba amarkaasi wuxuu yimi fi jawaabi shar oo ida ah marka macnuhu muxuu noqonaya ida kunta mutawajihan lilisticaana falaa tastacin biaxadi ila billah oo nooc xasriya baa ku jira xadiidka laftiisa oo haddaad isticaano xaggeedu u jihaysanayso ilaahay un kaalmayso macnu waa sida oo yufiidu xasra listicaanati billah adilo kalena waa jirta oo tusinaysa isticaanadu inay tahay cibaado alisticaana billahi inay cibaado tahay o amara nabiyu bilisticaanati billahi waxda nebigu wuxuu amray in ilah qura la kaalmaysto oo rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi fastacin biاllahi waqaatilhum xadiidu bureyda fi muslim markuu dirayo ciidan amiir اljeish buu la dardaarmi jiray dardaaranuu siin jiray taasaa ka mid ahayd ilahay u kaalmayso oo la dagaalan waxaa la mida saas oo kale adilada tusinaysa ka mida ana nabiya alayh الsalaatu wasalaam kaana yataqarab ilى اllahi bilisticaanati bih kaana yaquulu fii khuabihi ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuh wa min ducaa'ihi kama fi sunan tirmidi rabbi acinnii walaa tucin calaya marka waxyaaba ilaahay uu ku caabudo nebigu calayh isalaatu wasalaam ayay isticaanadu ka mid ahay isticaanadu waa noocun min anwaaci ducaa waa nooc ka mida noocyada ducada isticaanadu waxaad isweydiin kartaa ma alfarqu beyna alisticaana wاdducaa isticaanada iyo ducadu maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin alisticaanatu nooc min anwac اdducaa walisticaanatu akhasu min adducaa adducaau acam ducada caamsan walisticaanatu akhas isticaanadaa khaasaysan waa fardi ka mida ama nooc ka mida anwaacda ducada waxay ku saabsan tahay alisticaanatu takuunu cala alacmaal oo camal addoonku uu sameynayo camal diineed ha noqdo ama adduunye ha noqdo ayuu ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay ugu kaalmeeyo taasaa si gaara isticaano loo yidhaahdaa waa su-aal llaahi alicaanata cala alcamal camal adoonku uu doonayo inuu sameeyo ama uu samaynayaba weydiisashada ilaahay weydiista uu ka baryo inuu ilaahay ku kaalmeeyo taasaa isticaano gooni loo dha ducadaasaa isticaano gooni loo idhaahdaa ayib isticaanadu waa min alafcaal almuxtamila waa si ducada oo kale tafsiilkii ducada gelayey baa isticaanadana gelayay wa takunu اlisticaanaةu shirka fi اlxaalaat alati yakunu fiiha اducaaءu shirka xaaladaha ducadu ay shirki noqoto ayuun bay isticaanaduna shirki noqonaysa oo lilisticaanati axkaam اducaa isticaanadu waxay leedahay axkaamtii ducaday leedahay oo tafsiilkii gelayay baa gelaya oo afcaasha markaa muxtamilkaa weeye ee mar cibaado noqda marna aan cibaado noqon walihaada isticaanadu waxay u qeybsantaa qeybo alisticaanaة الtawxiidiya alcibaadiya isticaano tawxiid oo cibaada ah wa hiya alisticaanaة biاllahi hiqaة bihi waاctimaada calayh alisticaanaةu biاllahi hiqaة bihi waاctimaada calayh kaalmaysiga addoonku ilaahay uu kaalmaysto isagoo ilaahay ku kalsoon subxaana wa tacaala ilaahayna cuskanaya taasi waa isticaano tawxiida oo cibaado ah so waadix maaha taa lafteeda hadduu ilahay cid aan ahayn u yeelana maxay noqonaysaa shirki ida istacaana bilmakhluuq iqatan bi waictimaada calayhi ictimaada kuliya makhluuqii buu kaalmaysanaya kaalmo weydiisanaya kalsooni uu ku kalsoon yahay awgeed iyo cuskasho si dhamaystiran isaga u cuskanayo oo cid kaleba aan isku halaynayn waa isticaanadii cibaadada ahayd oo ilaahay cid aanay loo leexiyey nooca labaad waa alisticaanat lmubaaxa isticaanada mubaaxa ah macanaa yastawi ficluha wa tarkuha haddii la sameeyana lagu dambaabi maayo haddii laga taga lagu dambaabi maayo hadii la sameeyana ajar lagu heli maayo waana alab lcawni min almakhluuqi alxayi alxaadir fima yaqdir عalayhi عalى sabiil الcaadة طلب الcawni min الmakhluuq alxay الxaadir fima yaqdir عalayhi عalى sabiil الcaadة waa in kaalme la weydiisto makhluuq nool oo xaadira ama fi xukmi الxaadira fima yaqdir aleyh wuxuu awoodaana kaalme loo weydiisanaya عalى sabiil الcaadة yani siday caadadu ku dareertay buu awoodaa iminka gaadhigiiba tusaale ahaan laamidaa dhexdeeda shidaal kaa goostay dadkaad ku tiri waar kaale nin way caawiyo gaadhiga ila riixa de way nool yihin waa inay kula joogaan sooma riixistanna way awoodaan sida loo bartee caadadu ay ku dadeer ku dareerto min gayri khuduucin lah walaa tadallul adoon u khuduucin oon oon isu dullayn marka isticaanada noocaasa waa jaa-iza bilaa khilaaf bayn اlculamaa way banaan tahay owa min atacaawun aladi amara allahu bi markuu ilah yihi watacaawanuu cala lbiri wاtaqwa waana kii uu dalbay dilqarnayn su ilahay kitaabkiisa ku sheegay faaciinuunii biquwati ajcal baynakum wa baynahum radma xooggiina igu caawiya buu ihi dad nooloo la jooga buu la hadlayay sooma si alyaajuuj iyo idinka dayl idinku kala jaro gida derbi adag nabiguna wuxuu dhiirigeliyey dadka in la caawiyo wallahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih sadaqadan noocyadeedana wuxuu ku daray wa yuciinu rajula calaa daabatihi fayaxmilu calayha aw yarfacu calayha mataacahu sadaqa nooca eh, saddexaad waa alisticaanatu shirkiya waa kaalmaysiga shirkiga ah wa wa hiya anwaac isticaanada shirkiga ay noocyay leedahay الnوع الأول wa الاstiعاanaة bغayr الlahi اstiعاanaة عibaadة الاstiعاanaة bغayr الlahi اstiعاanaة عibaadة waa in ilahay cid aan la kaalmaysto kaalmaysi cibaade ah hadda inaga baktiya sheekh maxaad ugu istaadhay iskama shidmin idinkaa shidee suu isaga shidin karaa dembigaad saareysaa mobilka waayo marka isticaanada nooca koowaad isticaanada shirka nooceeda koowaad isticaanatu bigayr illah isticaanatu cibaada goormay isticaanadu cibaado noqonaysa ya goormay cibaado noqonaysa hay a ida اqtarad bالtadalul wاlkhuduuc wالhiqati bilmustacaani alayhi bilmustacaani bi walictimaadi calayh haddii labada rukunba laga helo aلhiqa walictimaad اlkuli maxay noqonaysaa cibaado kalisticaanati nacam waxaan isticaanaةu bغayr اlah isticaanaةu cibaada xayثu yatadalal wayakضcu lahu wayahiqu bi wayctamidu calayh nooca labaad alisticaanaةu bغayr الlah fima laa yaqdir calayh ila اllah iska waadix yada ilahay cid aan hayn buu u kaalmaysanaya wax ilaahay inuu awoodo kalisticaanati biاlmakhluuq fi inzaali اlmaطr inaad makhluuq kaalmo u weydiisato inuu roob soo dejiyo wa shifaaءi اlmarضى kuwa xanuunsanaya inuu shaafiyo waxa ilaahay un baa awooda nooca saddexaad alisticaanatu biاlamwaat wاlghaa'ibiin kuwa dhintay ama kuwa maqan fii xukmi xaadirna aan ahayn in la kaalamaysto maxay isticaanadaasi u noqotay shirki ya lima fi dalika min nisbati shayin min khasaa'is illahi ila lmakhluuq waa tabti ducada waayo waxaa ku jira wax khasaaista ilaahay ka mida ah waa makhluuq loo tiirinaya marka qof dhintay aada baryayso ama mid maqan ood kaalmo weydiisanayso waa natiijatu ictiqaadika anahu yatasaraf ilkown ma waxay ka dhalatay inaad aaminsantahay inuu kown ku tasarufo waladii yatasarafu fi lkown huwa allah s ilah ui yudabiru lamra min asamaai ila alard ama anahum yasmacuuna jamiica nidaaat meel kasto looga dhawaaqaba inay maqlayaan maqalka ilaho kale ay leeyihin ama waxaad ictiqaaday anahum yaclamuuna algeyb oo mid kastoo iyaga u yeedhanaya meeluu jooga inay og yihiin fakulu isticaanatin fiiha nisbatu shayin min khasaa'is illaahi ila lmakhluuqi fahiya isticaanatun shirkiya sida tabti ducada isticaano kastoo ay ku jirto oo koobsanaysa wax ka mida khasaaistii ilaahay kalcilmi bاlgeyb wa samaaci kuli sawt wاlqudrati calى kuli shay waa isticaano shirkiya weeye ayib qaala wadaliil isticaadati qowluhu tacala isticaadadu ina cibaadati waxa dila qowlka ilahi uhi qul waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi lfalq allah waaga kala jeexa wa qowluhu ilahay uhi qul waxaad tiri acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas dadka rabbigood isticaadadu waa alabu alcawd bidaal alab alcawd alcawd bidaal wey daal maaha cawd maaha cawd walcawdu fi lua waa alab liltijaa ilaa man yamnacuka min maxduurin takhaafuhu insha allah dersiga dambeaynu ku dari waqtigii xiisada dhamaaday allahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed